dheere dhulka dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkeenii galab wanaagsan goortaan gacalka maqlaayow galab wanaagsan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 waayahay galab wanaagsan salma galab lamida ah, boobtaano waayahay mm-hmm. saaxiibada barnaamijkan waxaa leenahay iyagana galab wanaagsan waayahay mm-hmm. eh, galabta idiin waxnaato saaxiibayaal mar kale soo dhawaada hadde galabta sheexaaga iyo daangadaada iyo biyahaaga aad iyo aad ayaa kuu dheer mm-hmm. waayahay eh, hadde galabtii sheex la-aan adii barnaamijka ma qaban kartid miyaa may waayahay maxaa dhaca laakiin waxaa waaye barnaamij ma waa eh. lagu qurxinamwaayahay mm-hmm. barnaamijkawaxaala mm, mataqaanaa ragna waa shaax dumarna waa sheeko ma mm-hmm. jirtaa taas in dumarku aada ay u sheekaystaan markay isu yimaadaan raggana markay isu yimaadaan ay sheekeeyaan mm-hmm. waayahay hadee eh, barnaamijka kale wanaagsan alaaba waxaan ku dahfuranaa mid kamida ah kaalimaha sugaanta hadee eh, maadaa soo qabanaya mase adigan ku daayaa aniga daay dooqa waayahay maxaad dhegeystayaasha usoo qabanaysaa waata cabdulaahi waxaan soo qabanayaa heesta ugu horeysa maba heesta daafurka barnaamijka mm-hmm. axmed yaasiin digfer baa mm-hmm. qaada heestan waxaa burji iyo nasiib ley burji iyo nasiib ley waayahay saaxiibayaal dhegeysa aboon ilmaskiibilaay arwaqada ka caraaray abartana u baydhay haykahelo ka jecel nasiibilaay arwaqada ka caraaray abartana

iyagu u badhiidhay bilcabo khasaara awgee sirtaadiyo bogtaadii waan helay kagan baxay abadhe abadhe abadhe aarkii waxdhow eegensoor bankiisiyo baadihiisa laga helo dalbubayna tahay adamaleen dhexmarin baridadu dhexmarin baridadu lawaan isqaran boqol midabyalee hawdhaweedisbarataan uushaw xisubanu ka joogtaa boqol midabyalee hawdhaweedisbarataan uushaw dhee 是你。 ntebr ahayd axmed yaasiin digfeer heystii burji nasiiblay ereyada mhm. heesta waxaa ka mid ah burji iyo nasiiblay barwaaqada ka cararay abaartana u baydhaay kheyrka bale ka jecelay wuxuu dumarka baqi jiray iyadu u badheedhaay bilic lagu khasaaray qoradii haweenkee hablaha laga heystaan uu mhm. ku luqeynayo axmed yaasiin digfeer waxay daafur ahayd barnaamijkeena galab wanaagsan weli waxaad degeysanaysaan barnaamij galab wanaagsan idaacadda kulmiyana waad nagala socotaan waayahay salmay saaxiibada barnaamijka galab wanaagsan galbaha mhm. hade galab wanaagsan galba kala duwanay leedahay galabtoo kale oo arbaco ah mhm. barnaamijka adaa lagaaga bartay inay la soo jeedisid mhm. galabtoo kale saaxiibada maxaa isdhahdaa howd ugu talagashaa isdhahdaa saaxiibada la wadaaga waxyaalo badan sida sheekooyin inkastoo aan macquul noqonayn haddana waa jeclahe waxyaalo badan inaa la wadaago waa hagaag saaxiibayaal weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka kala wanaagsan istuudiyaha waxaa nagula soo biiray cabdirashiid ibraahim cali cabdishitaaye soo dhawo gala eh, wanaagsan dhegeystayaal eh, marka waa kaa saaxibadan aad baan u salaamayaa mm-hmm. salma cadeen waa salaamayaa sidoo kale dhegeystayaasha sidoo kale adiga mm-hmm. marka gala wanaagsan waxaa waaye waa aad iyo aad waa kaa niyagoo kaalmaha sugaanta nima ku tuuran karaa mas waay eh, kaalmaha sugaanta waa ku siinaynaahe haddii gabar kale ay joogi lahayd oo aad salmo bas salaami lahayd soo dagaal inu dhaco ba laga yaabi mar walba salmo way <laughs> dulqaad badan tahay aad iyo aad eh, barnaamij kala wanaagsanaa qeybihii saddex isla maraynaa kaalmaha sugaantaan u laabanaynaa marka cabdishidoo kaalinta sugaaneed adigaan kugu soo dhaweynaynaa Eh, waxaa noo soo qabanayaa heys inaba aanan caadi ahayn eh, heystan waxaa ku luqeeyey allah u naxariistay maxamed salbaan tobaac heystan waxaa la yidhaahdaa cajabey cajiibey allaileh waa kaa waa heys inaba aanan caadi ahayn waayahay dhegeysa haboon saaxiib awayani wadaada xadayda awayoyani على هذا الحديث taagin caliyo caroodan ku yaalno cajabe cadiibe hawiyo yaane aqligaad caati taagin caliyo caroodan ku yaalo kale kaayno sare kaay jiro obbana suusini lama aslayiso uba xunaatini oo heli dagadhigaada dusha sare calintii dhibkaisla gaadha biya wada cabti inuu haddaan lay cadaabay rabbi iyaalou bunay dadku inuu ku caabudo madog iyo cadaankuba waa lima saaran dusha sare caleentii dhibkaisla gaadha dhaarteeno haddaan lay cadaabay rabbi ii cadhoonay dadkuynu ku caabudo maruyo cadaabkuba kuca bimafaad

idhisyada ka joogaan isaga ashasta ayarka u daruuri gudhigan dayaxiyo cadaydna idhisyada ka joogaan isaga ashasta niyooda cabkiinu hadda lay cadaabay rabbi ii cadhuunay dadkuynu ku caabudo madugino cadaabkuba waa nima saaran ukuma niyooda cabkiinu haddaan lay cadaabay rabbi iyaadhoonay dadku inuu ku caabudo madu iyo cadaabkuba waa libasan adduunkamaya abri dhareersida faras cabsuduudo caddooror yaqaano gulfiyo anikaliadoosta kadukukamaya abri dhare maydkii cawdayda goyaysi yadaadinaysaan waloon hubi kulaawaya limada jacaylkii cawdayda goyaysi yadaadinaysa hada cabkiinu haddaan la yadaabay rabbi iadunay dadku inuu kaabudo waa riba saaran biwada cabkiinu لعذابي ربي يعلوني dadku inuu ku caabudo aduya daankuba waa nima saaran waa tahay waxbaa ka dhacay cabdulaahi maxamed saleymaan tube aada u weyn haystay cajabay cajabay aad iyo aadwuxuu leeyahay cabdulaahiyow mm-hmm. cirka oo daruuruhu mm-hmm. ka dhigeen canjiidow mm-hmm. dayaxiyo cadceeduna cidhifyada ka joogaan ereyada haysta oo aada cajiib u ah haystan intii ay daarneed madaxa la ruuxiisi saameyn may kugu leeda adiga waayahay ma jirtaa haysaha markaa dhegeysanaysid heesi gaar aha isleedaada lagugu talagalay buux buux way jiraan aadbadawaa hal iyo laba ma aha waa kuwa jacaylka ah mhm. waayahay jacaylka inta badan dadku dadka qaarna way u dhibay oo waxaa laga yaabaa inay ku guulaysan waayeen mhm. weli qof aad jeclaatay maku guulaysata marka weli waa mhm. sugaysaa <laughs> laakiin hadda ka hor xiriir wax kaa burburay ma jiraan <laughs> waayahay mhm, mhm. eh, hadda qaybihii dhexe barnaamijkeenina waan isla sii maraynaa mhm. aad iyo aad idaacadda kulmiyana dhegteed ku haysaan saaxiibayaal ah. waayahay kaalmaha sugaanta u laabanaynaa hadde haddii cabdishiid uu noo soo qabtay tubee adigu maxaad noo soo qabanaysaa aniga dhankan heesii dhexe ayaan aadayaa markaan waxaa soo qabanayaa hees ay ku wada luqeeyaan maxmed k iyo xamdi kuwiin heesta cabdulaahi waxaa la dhahaa bilkheyr waaba la ysku soo baxay waayahay dhegaysa habboon saaxiibayaal buufinaye magacaawa laysku soo baxay xamdaay magacaawa laysku soo baxay sidii biyada habbidhaan quruxe baryahanoo dhan waan ku baafinaye magacaawa laysku soo baxay xamdaay magacawa layska soo baxay intaan u bariidhayan baqay baxsana waaragaaga waana buke bilkhayr waaba laysku soo baxay oo bilkhayr waaba laysku soo baxay

markaasayba bogsadee nafti boqol yowday baahi baxdee bilalay farxadii bushaare xamdaay farxadii bushaare wadnihii balbali jiray habbanoo jacayl dhib ku badayo maxaynu balana baliiqabo biikeeyo walaal baliiqabo maxay no balana baliiqabo maxamadow ballan baliiqabay barkiyo wadnihii balbali jiray kabbanoo jacayl dhib ku badayo maxaynu balana baliiqabo ii walaal barii qabo maxay no ballana barii qabo maxamedow ballan barii qabay bil iyo bilo iyo sannad kuma baxnaanin kare barraankaa maqnaan haddaan u bate badhiggaa farxaddeenna biliga leh baxdoo dhan ugu bushaare bil iyo bilo iyo sannad kuma baxnaanin karee barraankaa maqnaan haddaanu bate badhiggaa farxaddeenna biliga leh baxdoo dhan ugu bushaare dhashade mar hore biyo dhigay wadnaha bidixe sukaab baryasama la soo baxay xamdaay sukaab baryasama la soo baxay shacaylkii ka beermay barashade mar hore biyo dhigay wadnaha bidixe sawkan baryasama la soo baxay xamdaay sawkani baryasama la soo baxay ayaan barkay sambuula bishe bartaan rabaayeen u baahnaa sawkaa burjigiisu beegsaday sawkaa burjigiisu sambuula bishee bartaan rabayeenu baahnaa sawkaa burjigiisu beegsaday dhiikay burjigiisu beegsadaye baxsanay bidixda iyo xankani ku boqraday habaylhin kuwiinay ku boqraday habaylhin baxsanay bidixda iyo midigta haa mar walba isku baaxan baynune xankani ku boqraday habaylhin xamdaahay ku boqraday habaylhin aniga beena maqaane aniga barbarkayga how baqanine ilaahi caleeg murtida bogo biikeyo walaal murtida bogo ilaahi caleeg murtida bogo maxamadow walaal murtida bogay ma baydhbaydha beena maqaane aniga barbarkayga haw baqanine bilaahi caleeg murtida bogo bikeyo walaal murtida bogo bilaahi caleeg murtida bogo maxamadow walaal murtida boga bil iyo sannad kuma baxnaanin kare baraan kaa maqnaan haddaanu bate badhigga farxadeenna biliga leh baxdoo dhan ugu bushaare bil iyo bilo iyo sannad kuma baxnaanin karee baraan kaa maqnaan haddaanu bate badhigga farxadeenna biliga leh baxdoo dhan ugu bushaare Eh, heystan laakiin si gooniyaha u dalbataywaxaa ku dooratay heysta heest oo heest jeceel jeceelka waa ka helaa heesaha jecelkaa ku haysataa aada u weyn haye marka waxaa leeyahay biikii wuxuu leeyahay bidix iyo midigta mar walba isku baahan baynuna yani ma kala maarama kala maaran oo kale aada u weyn heesta macaan bikey iyo weliba bareefad buu yahay waayahay barnaamijkana gal wanaagsan ayay qaybka ahayd yaa ku luqaynayay waxaa ku luqaynayay maxamed bik weliba xamdi kuweyn waayahay hadda kahor waxaa dhaca mataqaanaa oday hadda kahor reer ayaa waxaa usoo martiya nin reerka marka waxaa la dhahay baqiilnimaa xoogaa lagu xantaa marka odaygii markuu yimid reerka uu soo booqday yaa odayga reerka lahaayoo kalaa wiilkiisa wuxuu u diray inuu hilib usoo gado martida sax wiilkii uu baxmiiskii hilibkuu tagay wuxuu dhaha hilib fiicanaan rabaa oo mhm. jiir ah markaasa waxaa la dhaha hilib weliba waxaa lagu siinaa sidai xalwadda oo kale ah wuu fikira wuxuu isyiri xalwadda haddaaba keentid ka warar waa hilibkaba ka boodid hilibkalaskadaysid wuu baxay meeshii xalwaddu tagay waxaa layidhi xalwo waxaa lagu siinaa subag ah haye markaas wuxuu isdhaha hadaa inta xalwadaw iska dheefta asuu gawicda u geysid ka waran <laughs> meeshii subaguu tagay haa waxaa la yidhi waxaa lagu siinaa subag sida biyaha oo kale nadiif ah wuxuu isdhaha dalba biyogeeda ka war <laughs> biyihii markuu meeshoodii tagay yaa layidhi biyo waxaa lagu siinaa nadiifa ah oo maaragtay kuwa tubooyinka ka socda oo kale ah markaas wuxuu dhaha tuba xaafadeyba ku taaley biyaha amaanba xaafadda ka qaada <laughs> wuu soo laabtay mhm. xaafadii u yimid odagiiu marka u yimid u sheekeeyey mhm. wa waxaan kuu diro war waxaama wadee hay hadaad wax wadinin maxaa aawey adeegii waxaan kaa sugaay mhm. intaasoo meelaan marudha sidaasaana lay dhahay anna halkaanaan soo laabta markaas wuxuu dhahalleele horta wuxuu yiri nin fiicanaataha koodhi laakiin kabiya kaasoo dhammaaday inaad kabaha dhaqaalaysato markaas wuxuu dhahay kabaha aan qaatayba waxaa iska leh mm. ninka martidaah nuu jooga wax nagama bixin marka <laughs> waabaad reer wada baqiilsane baqiilwara waa dhaafee taas mm-hmm. mm. laakiin waxaa la dhihi karaa oo ninkaas mm-hmm. aduu ku yareegay anuu iyaga yahay xagga baqiilnimada way baqiilnimada way fiican taha qofka in xoogaa wixiisa ilaashado waa fiicanta laakiin taas waxaa waaye taasoo kale ma fiicna ma leedahay mm-hmm. waayahay fiican yahay salma gabagabadii joognaa saaxiibada kale wanaagsan maxaa leedahay waxaa leeyahay galabta waxaa waaye waxaa galabyahii horna way ka duwantah mhm. cabdirashiidna waxaa waaye barnaamijkii qayb buu mhm. aad iyo aad eh, galab wanaagsan waayahay adee mhm. saaxiibada mar walba hadaanoo kale marka la gaar waxaan oga tagnaa kaalima sugaanid waxaan usoo qabanayaa hees uu ku luuqeeyo cabdi kaamil oo la yiraahdo amraney amraney heesaas ayaan uga tegaynaa saaxiibada heestaas ayaa guud ahaana barnaamijkeena ugu dambeysa dhegeystayaal tan iyo barnaamijkeena kiisa xiga ah. waa aniga iyo bootaan iyo cabdirashiid oo barnaamijka qayb ka ahaa oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo <laughs> amiga كنا